كبروا واستبشروا دولتي لا تقهر دولتي نحن لها ما بقينا ننصر دولتي بنيانها من دمانا يعمر دولتي راياتها في المعالي تفخر كبروا واستبشروا دولتي لا تقهر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada warka maalinlaha warbaahinta erijirate waa maalnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay tobaniyotodobada jamaadul aakhir kun afar boqoliyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu darkaroon qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey oo lagu dilay shan iyo toban ka tirsan murtadiinta bikikeda ee wilaayada shaam waxaa la dhaawacay murtad calaawi casaafi oo ahaa guddoomiyaha tuulada kasaar ah ee dhacdo galbeedka hayt ee wilaayada ciraaq warkii oo faahfaahsan aynu ku biloawna wilaayada shaam halkayr qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey oo lagu dilay shan iyo toban ka tirsan murtadiinta keda ku sugnaayeen degmada shaxiil tala saarasho alle kadib unu ka tirsan ciidanka amniga dowladda islaamiya ayaa waxaa u suura gashay inay gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey ay soo dhigaan gudaha degmada shaxiil kadibna waxay ku qarxiyeen gaari ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta keda waxaana ku halaagsamay shan iyo toban murtad gaarigii ay watayna goobta ayuu ku burburay dabadhalifyada saliibiyiinta ha ogaada in howlgallada ciidanka dowladda islaamiga alla idankiisa ay marnaba joogsan doonin dagaalkana wuu sii darnaan doonaa ilaa saliibiyiinta laga jebiyo allah ayaana mar walba mahad u sugnaatay ugu dambayntii wilaayada ciraaq ambaar waxaa la dhaawacay murtad calaawi casaafi oo ah guddoomiyaha tuulada kasaara ee dhacda galbeedka hayd iyo wiilkiisu asna ka tirsan murtadiinta xajda cashaa'irka kadib markii bamgacmeed lala beegsaday الله ينويدي يعني سنين نصود الدجهالة قودا سد ولاية عراقية يعني نكو قد جرناي ديالا وحاشا لهشيش لالا بيكس ذا فريسين يعيدا كرافيدة كليهين تولا ذا عن بكية إبار يقان بني سعد حانو قد وعمي هالمرتد الله ينوي يعني دي سنين نصود الدجهالة قيسا هل كاسا ينو قد ينها وركي ما انتهت كلا سعودتي ورباهن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصبروا واستبشروا دولتي لا تقهر دولتي نحن لها ما بقينا ننصر دولتي بنيانها للدماء لا يعمر دولتي راياتها في المعالي تفخر